أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إخوتي الأعزاء darsigeena maantuna wuxuu ka bilaabanayaa ducada lixaad ee ku taala kitaabka xisnulmuslimka oo ku saabsan marka aada gelayso musqusha ducaau dukhuuli alkhalaa intaasay af carabi ku noqonaysaa qofkii muslimka ahaa marka uu musqusha gelayo inuu daf iska yidhaahdo maaha isagoo baraadla waxaa loo baahan yahay inuu feejignaado oo aynu soo arkaynay casharkeennii ugu dambeysay in qofka muslimkii uu odhanayo khubsi iyo khabaa'idka uu ilaahay ka magan gelayo marka qofka muslimkii goortuu musqusha gelayo waxa uu qadimayaa lugta bidixda wuxuu horraysiinayaa baan ka wadaa lugta bidixda musqusha marka uu gelayo inta aanu gelinna wuxuu odhanayaa isagoo lugta bidixda sii diyaarinaya bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubsi waalkhabaa'id intuu magaca ilaahay coskado ayuu odhanayaa ilaahay waxaan kaa magan gelayaa shay shaydaanka lab iyo kiidha dig labadaa shaydaan ayaan kaa magan gelayaa sida aynu ognahay ama aynu ka warqabnana in badan khalqiga shayaadiinta iyo jiminku waxay guri ka dhigtaan meelaha cidlada iyo meelaha musqulaha iyo meelaha laga haajaro meelahaasay u badan yihiin ilahay naga badbaadiyo shirkooda ducadan kale ku xigta waxaynu kaga hadlaynaa ducaau lkhuruuji min alkhalaa marka qofka muslimka uu ka soo baxayo suuliga ama musqusha waxa uu odhanayaa kufraanak ilaahay ow dembi dhaafkaaga ayaan ku weydiistay ayuu odhanayaa kufraanak lugta midigtana waa ka soo horbixinayaa oo bannaanka horkeenaya ducada sideedaad addikru qabla alwuduu intaanad aanad weysada bilaabin wardi bay leedahay la aqriyo markay weysadii ku hor taallo markaad midigta ku shubanaysad farxalo is leedahay waxaad ku bilaabaysaa bismillaah magaca ilaahay ayaan qabsaday magaca ilaahay baa lagu bilaabaya weysada ducada sagaalaad addikru bacda alfaraagi min alwuduu waysadii markaad ka faaruqdo oo aad ka baxdo oo dhamaysato waa inaad ducaysataa iyadoo ay biyihii kaa qoyan yihiin oo aada waysadii dhammaystiratay waxaanad odhanaysaa sidan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك waada shahaadanaysaa ilaahay baad waxdaaniyadiisa qiraysaa nebi moxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay ayaad qiraysaa kolkaasaad odhanaysaa allahayo waxaan ku weydiisanay allahayo waxaad iga dhigtaa min altawaabiin ilaahayow kuwa towbakeenka badan leh iga dhig wajcalnii min almutatahiriin kuwa isdaahiriya oo nadaafada badan oo ilaahay dartii isu daahiriya qalban wadaahiran labadaba iska daahiriya shirki iyo najaasaba iska daahiriya allahayow iga yeel subxaanaka allaahuma wabixamdik allahayow ceeb malihid adaa ceeb ka nasahan mahadna adiga iska leh ashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxaan qirayaa ilaah kale inaanu jirin adiga mooyaane astakfiruka wa atuubu ilayk ilaahayow istikfaar iyo dembi dhaaf iyo soo noqosho ayaan ku weydiistay aan kuu toobo keeno ducada tobnaad addikru cinda alkhuruuji min almanzil aqalkii baad ka baxaysaa salaadii subax baad masalan u baxaysaa ama danahaagii khaaska ahaa uga baxaysaa markaad guriga kasii baxayso inaad ducaysato ayaa lagaaga baahan yahay waxaanad odhanaysaa sida tan bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah allahuma inii acuudu bika min allahuma inii acuudu bika an adila aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw ujhala calaya ducooyinkaasaad akriyaysaa bismi illaahi baad gurigii kaga baxaysaa magaca ilaahay baad cuskanay markaasa waxaad odhanaysaa tawakaltu cala allah allahayga ayaan taladaydii u dhiibtoon tala saartay walaa xawla walaa quwata ilaa billah xeel iyo awoodna melihi aan alla ahayn allaan leeyahay allaahuma allahayow innii acuudu bika waxaan kaaga maganahoon kaa magangelayaa an adilla inaan habaabo aw udalla ama lay habaabsho aw azilla inaan siibto oo aan xaqa ka dhaco aw uzalla ama sabab la iigu noqdo layga rido aw adlima inaan dulmi falo oo aan dadka ku gardaroodo ayaan kaaga maganahay aw udlama ama in aniga la idulmiyaan kaaga maganahay aw ajhala waxaan kaaga maganahay inaan dadka ku jawrfalo oo jahli iyo aqoongaabnimo dadka aan kula kaco aw ujhala calaya amaba aniga la igu jaahilnimo falo oo waxaan qaban oo aan ehelka aanan ehel u ahayn la igu sameeyo oo ay bini-aadmiga iyo basharka kale igaga timaado ayaan ilaahw kaaga maganahay ixdaa cashar ducada koo iyo tobnaad aldikru cinda dukuuli lmanzil aqalkii waad ka maqnayd inaad ku soo noqotaad rabtaa markaad gurigii soo gelayso ducadan inaad akhrisato weeyaan bismi illaahi walajna wa bismi illaahi kharajna wa calaa rabbina tawakkalna huma yusallimu calaa ahlihi wuxuu odhanayaa bismi illaahi walajna magaca ilaahay baan ku galnay wa bismi illaahi kharajna magaca ilaahay baanu ku baxnay wacalaa rabbinaa tawakkalnaa allahayana waa tala saarannay intaa markuu yidhaahdo ayuu salaamayaa ciddii ehelka ahayd ee guriga degeday ducadii labiyo tobnaad ducaau dihaabi ila almasjid marka aada masaajidka tegayso ducadii aada akhrisan lahayd eed u baahnayd ayaa tana waxaad ku bilaabaysa ad odhanaysaa allaahuma ajcal fii qalbii nuuraa وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا واعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم اعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا wafii bashari nuura muslim baa xadiidkaa warinaya iyo bukhaariba allahu akbar duni wada iftiin oo wada nuura waxaa kalood raacinaysaa allahuma ajcal lii nuuran fii qabri wa nuuran fii cidaami wazidnii nuura wazidnii nuura wazidnii nuura wahab lii nuura calaa nuur ducadaas waxay ku saabsan tahay wada nuurka ah ee adduunye iyo aakhirada aada rabbiga weyn aada ku weydiisanayso iftiin iyo jalaal iyo nuur waxay ku saabsan tahay goortaad xagga masaajidka usii socoto waana xilliyada aada cibaadada ku jirto ee ilaahay ducooyinka aqbalo waxayna ka dhigan tahay ducadaas haddii aan macneeyo ilaahay ow qalbiga nuur iiga yeel oo carabkayga nuur ii geli oo dhegaha ilaahayow nuur iiga yeel ilaahayow dhaayaha iyo indhahana nuur iiga yeel ilaahayow qalbiga iyo fu-aadka garashada nuur iiga yeel ilaahayow gom gommadahayga iyo taxtigayga nuur iiga yeel ilaahayow midigta nuur ii yeel ilaahayow bidixda nuur ii yeel ilaahayow hortayda nuur yeel ilaahayow gadaal nuur iiga yeel allahayow naftayda dhan nuur ka yeel ilaahayow nuur weyn ii yeel wacdim lii nuura allah wacdim lii nuura ilaahayow nuur ii yeel ilaahayow nuurka ii weyne allaahuma acdim lii nuura ilaahow nuurka ii weyne wacadim lii nuura waa labada eray way ismacno kaabayaan allaahuma acdim lii nuura ilaahow nuurka ii weyne wacadim lii nuura ilaahayow nuurka wax weyn iiga yeel wajcal lii nuuraa ilaahayow nuur iga yeel wajcal lii nuuraa ilaahayow nuur iga yeel laba jeer baa kuwaasi kusoo noqnoqonayaan allahuma allaahuma acطinii nuuraa ilaahayow nuur isii wajcal fii casabii nuuraa ilaahow dareen qaadayaalkayga nuur iga yeel wa fii laxmii nuuraa ilaahow hilbahayga nuur iga yeel wa fii damii nuuraa ilaahow dhiiggana nuur ii geli wa fii shacarii nuura ilaahayow timaha nuur ii geli wa fii basharii nuura ilaahayow harag iyo maqaarka nuur ii geli allaahuma ajcal lii nuuran fii qabrii ilaahayow qabrigayga nuur ii yeel wa nuuran fii cidaamii ilaahayow lafahayga nuur ii geli wazidnii nuuran wazidnii nuuran wazidnii nuura saddex jeer buu ku celinayaa allahayow ii ziyaadi allahayow ii ziyaadi nuurka wahab lii nuuran calaa nuur ilaahayow nuur iyo nuur lagu daray ilaahayow ii hibeeyo isi ducada saddex iyo tobnaad ducaau dukuulu lmasjid dukhuuli lmasjid masaajidka gelitaankiisa gelitaanka masaajidka ducadeeda weeyaan masjidka gelitaankiisa ducadaysii ayaynu halkan ka tilmaamaynaa markaad masaajidka inaad gasho rabto adinka midigta ayaad ku horraysiinaysaa waxaanad odhanaysaa acuudu biاllahi alcaظiim biwajhihi اlkariim wasulطaanihi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim aan ku celiya acuudu biاllahi alcaظiim biwajhihi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min الshayطaan الrajiim bismi اllah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ودعاء مساجدك أعوذ بالله العظيم وحان مغان وحيون مغان قليا الله وين وبوجهه الكريم هي وجهي سكرام له وسلطانه القديم هي بقرنمدي قديمك أيان مغان قليا من الشيطان الرجيم shaydaanka la xooray oo naxariista alle laga fogeeyey ayaan ka magan gelaya bismi illaah magaca ilaahay baan ku gelayaa masaajidka wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah nabad iyo naxariis salaan iyo nabadgelyo nebi maxamed korkiisa ha ahaato allahuma aftax lii abwaaba raxmatik ilaaha allahayow iridaha iyo albaabada naxariistaada ii fur oo markaad masaajidka gelayso raxmad iyo dembi dhaaf iyo waxaad ilaahay ka sugaysaa arrimo noocaas markaad ka baxaysana ilaah jala jalaaluhu fadli iyo arsaaq iyo liibaan baad ka sugaysaa waana kuu soo socotaa marka laga baxayo ducadeedu waa ducadan ducada afar iyo tobnaad ducaau lkhuruuji min almasjid kabixitaanka masaajidka ducadiisii ayaa halkana aynu ka gelaynaa insha allah waxaad odhanaysaa markaad masaajidka ka baxayso bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma inii as'aluka min fadlika allahuma فضلك allahuma acsimnii min أعصمني من oo la macno ah magaca ilaahay baan ku gal kaga baxayaa adinka bidixdana waad soo horeysiinaysaa midigta ayaad ku dambaysiinaysaa masaajidka wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah nabadgelyo iyo salaan nebigii ilaahay korkiisa ha ahaato allahuma inii asaluka min fadlik ilaahay ow deeqdaadaan ku weydiistay ilan markaad magaa suuqa usoo baxaysa deeq baad rabtahay allahuma acsimnii allahayow iga badbaadi min ashaytaani arajiim ilan meelaha suuqu ee banaanada dadku ay isugu yimaadaan waa meelaha uu ka ugaadhsado shaydaanku markaa cusma iyo badbaado rabbi ayaad weydiisanaysa allahuma acsimnii min ashaytaani alrajiim ilaahayow iga badbaadi shaydaanka aada naxariistaada ka dheeraysa ducada shan iyo tobnaad adkaaru alaadaan addimaadda iyo dacooyinka ku soo arooray marka laaad la adinayo iyo marka aadaanka la dhammeeyo labadaa xaaladoodba dacooyinkii ku saabsanaa ayuu isugu kaa qabtay sheekhu raxmat ullahi caleyh wajazahu llahu cana khayran yaquulu mithla ma yaquulu lmu'adin qofka mu'minkaa oo aadaanka dhagaysanayaa wuxuu ku hadlayaa oo ku qawlayaa mu'adinku inta ku hadlayoo kale ereyga uu mu'adinku yidhaahdaba waa ka daba odhanayaa ilaa laakine fii xayi cala asalaat laga reebo marka uu mu-adinku leeyahay xaya cala asalaa xayi cala alfalaax marka uu labadaa erey leeyahay mu-adinku fa yaquulu wuxuu odhanayaa qofka dhegaysanaya oo aan adimayn laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayuu afarta jeere xaaladda uu ku dhawaaqayo mu-adinku uu ka daba odhan doonaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah xeel iyo awoodtoona ma aanu lihin alla waxaan ahayn yaquulu kolkaasu odhanaya goorta addimaadu dhammaato wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ana muxammadan cabduhu warasuuluh raditu billahi rabban wabilslaami diina wabimuxammadin wabimuxammadin rasuula yaquulu dalik saasuu odhanayaa caqiba tashahudi lmu'adin marka uu mu'adinku dhammaysto dabadi ayuu sidaa ku ducaynaya yusalli cala annabiy sala allahu caleyh wasalam markaasuu nebiga ku salliyayaa bacda faraagihi min ijaabati almu'adin marka uu ijaabada iyo kadaba odrhaadka mu'adinka uu dhammaysto ayuu ducadaa horena aqrisanayaa nebigana uu ku salliyaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaasuu haddana odhanaya yaquulu markaasuu odhanaya allaahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الممحمود الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد انت مركو إلى هضبا مسنوح ورنيا يدعو لنفسه نفتيسة أيوه الله بريا يا إلهي أيوه بريا bayna alaadaani waaliqaama marka la aadaano iyo intaana qiimka loo kicin inta udhaxaysa ayuu ducaysanayaa faina ducaaa faina adducaaa ducadu xiina idin goortaa laa yuraddu lama celiyo waa waktiyada la ajiibo ayay ku jirtaa saacaddaas allahuma raba haadihi dacwati taama ilaaha u rabbiga ah yeedhmadan dhammaysantay oo la isugu baaqee oogsatayow salaati alqaa'ima salaadan qaa'imada ahoo kacday allaha u rabbiga ahow aati sii muxammadan rasuulkan muxamed calayhi salaatu wasalaam alwasiilata darajada wasiilada la yidhaahdo oo ah shafaacatu alcudmaa waalfadiila iyo dheeraad ummadda kale uu ka sito allahayow sii wabcathhu allahayow soo saar maqaaman makaan allahayow jooji maxmuudan allahayow goob la mahadiyo nebiga iyaga soo jooji alladii makaankaasoo wacadtahu aada ugu yaboohday innaka adigu rabbow laa tukhlifu lmiicaad ballanka iyo miicaadka iyo cahdigaad qaado ilaahayow kama baxdid ducada lix iyo tobnaad ducaau listiftaax salaadii baa la galay haddii aad kelidaa tahay oo aad kelidaa inaad dheeraysato iska rabto waxaan oo ducaah een soo wado waad wada aqriyi kartaa haddii aanad wada aqriyi karayna mid baad ku koobsan kartaa marka ducooyin kala duduwan weeyaan qaybna waynu aqrinaa qaybna um-, ummadaha kale iyo madaahibta kale ayaa aqrisata hadba ducadii kuu fududaata ama adigoo aad aada iyo aada ugu bogto intaba rasuulka way ka sugnaatay hadba taa doonto ayaa ducooyinkan soo socda marka salaada la xidho asaan faatixada la bilaabin lagu furfuranaya marka ugu horeysa waxa weeyaan allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmagrib allahuma naqinii min alkhataaya allahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas allahuma اغsilnii min khataayaaya biالthalji wاlmaai wاlbarad intaa macnaheeda aan ku horeeya waxay ka dhigan tahay allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya allahayow aniga iyo gafkaan galay na kala foge oo ha igu qaadin maalinta qiyaame kamaa baacadta bayna almashriqi waalmagribi sidaad u kala fogaysay halka cadceedu ka soo baxda iyo halkay ka dhacdo siday u kala fog yihiin oo kale allah allahayowna kala dheere oo aanaan isba arkin allaahuma naqinii allah allahayow iga nadiifi min khataayaaya dunuubtaydii allah allahayow iga nadiifi kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas sida marada cad uskaga looga dhaqo oo kale allaahuma allah allahayow igu dhaq oo igu maydh min khataayaaya allahayow gafafkaygii igaga maydh bisalji roobka la yidhaha selajkee dhagaxyaalaha oo maxaan ku dhaha baraf walmaa-i iyo biyo ka caadiya walbarad iyo dharabka dooga biyaha dul fadhiista waktiga xagaag jiilaalka oo kale iyo ayaa la yidhaahdaa taasu waa duco waana waktiga salaada la xidho inaad taa ku ducaysato waad heshaa waxa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahdo subxaanaka allaahumma wabixamdika watabaaraka ismuka watacaalaa jadduka walaa ilaaha walaa ilaaha hayruk intaa yaree koobanna waadba ku gaabsan kartaayo markaad allahu akbar tidhi eed xidhatay ayaa waxaad ku xigsiinaysaa inaad tidhaa subxaanaka allaahumma allahayow ceebkana sahnidaa wabixamdika allahayow mahad adiga iska leh watabaaraka ismuka magacaagu adiguu sarreeyaa watacaalaa jadduka ammaantaadu adigay koraysaa walaa ilaaha hayruka ilaah aan ahayna ma jiro ayaad odhanaysaa oo xadiidkaana sunanta afarta ah ayaa warinaya waxaa kaloo kuu bannaan inaad ducadan kale akrisato markaad allahu akbar tidhi maxay ducadaasu daarantood odhanaysaa waata inta badan aynu aqrino ee dadka muslimiinta aynu naqaana inta badan ay carabka saaraan qaalibanna nebigu wuxuu ducadan aqrisan jiray marka uu salaatuleilka u kaco wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifa wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي ولا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك داينا إنك kala بينك أغرنا بدن كينو وحنا معنى هذا يهي وجهت وجهي wejigaygii waxaan qaabiliyey liladii fatara asamaawaati waalard allihii abuuray cirkiya dhulka xaniifan xaalaan ahay mid ka baydhay diimaha qalloocan oo dhan wamaa ana min almushrikiin anigu ma aan ihi kuwa mushrikiinta ah oo ilaahay u shariig yeela ka mid maahi inna salaatii salaadaan tukanaayo wa nusukii xajka iyo cibaadadan gudanaayo wa xayaatii wa mamaatii wa maxyaaya noloshayda wa wamamaatii iyo geeridayduba lilaahi rabbi alcaalamiin haddaan noolahayna ilaahay diintiisaan u noolaanayaa haddaan dhintana dhimasho islaamnimo iyo shahaadaan beegsanayaa laa ilaaha waa yahay wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin nolol iyo geeriba allaan siiyey oo naftaydu ilaahay si uu ka raali yahay oo nolol ah iyo geeri uu ilaahay ka raalli yahay ayaa naftayda la rabaa laa shariika lahu ilaah cid la wadaagta ilaahnimo ma jirto wabidalika umirtu waana sida lay faray inaan sidaa idhaahdo wa ana min almuslimiin aniguna inta hogaansantay ayaan ku jiran ka mid ahay allahuma anta almelik allahayow adigaa melik oo boqora laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kalena rabbow ma jiro anta rabbii adigaa rabbigayga ah wa ana cabduka anna addoonkaagii baan ahay oo dalamtu nafsii allahayow naftaydii waan ku gabood falay waictaraftu bidanbii eeddii iyo dembigaan galayna waan qaatay oo waan garwaaqsaday fakfir lii dunuubii allahayow dembiyadayda iga saamax jamiican dhammaanba innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta shaniyo amare ma dhaafo dunuubta adiga mooyaane cid kale wahdinii liaxsani alakhlaaq allahayow akhlaaqda tii wacan allahayow igu hanuuni laa yahdii liaxsaniha ilaa anta akhlaaqda wacan adiga mooyaane cid kale ma hanuuniso eh wasrif canii sayi'aha akhlaaqda tii ba an ee xun allahayow iga leexi laa yasrifu can sayiiha allahayow sayi'aha allahayow teeda xun akhlaaqda xun cidima leexin karto dadka kama leexin karto ilaa anta adiga mooyaane labayka hoy baan ku leeyahay wasacdayka waan ku ajiibayaa rabbigayow waan kuu dhega nuglaadayow waan ku ajiibayaa waalkhayru kulluhu biyadayka khayr oo dhanna adigaa mulkiya oo gacantaaday ku jirtaa washaru laysa ilayka xumahana allahayow adiga laguma aaneeyo ana bika anigu adaan kaaga kaa ahaaday oo xaggaagaan ka imid oo adigaa i abuurtay wa ilayka wa ilayka arjicu xaggaagana waan u soo noqonayaay oo qiyaamaan istaagi doonaaye tabaarakta allahayow adigaa sarreeyey wa tacaalayta adigaa korreeyo e astakfiruka allahayow dembi dhaaf baan ku weydiisan wa atuubu ilayka adigaanan kuu soo noqonayaan kuu toobo keenaya taasina waa duco oo weli waxaynu ku jiraa mu'minku markuu salaadii xidho ducadii uu ku furfuran lahaa waxa kaloo kuu bannaan inaad ducadan soo socota aada akrisato maxaad odhan allahuma raba jibriila wamikaa'iila وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما أخ... لما اختلف فيه أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم min nafkihi wa nafdihi wa hamzih intaa inaad tidhaahdana wayba kuu bannaan tahay oo adiga iskale waxayna macnaheedu yahay allaahuma rabba jibraa'iila ilaaha jibriil rabbiga u ahow wa mikaa'iila allaha mikaa'iil rabbiga u ahow jibriil waa malaga malaa'igta oo dhan boqorka u ah waana malaga waxyiga iyo qur-aanka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyaalkii horeba ku soo dejin jiray oo ilaahay u aamini jiro o usoo dhiibi jiray jibriil baa la yidhaahdaa lix boqol oo garab ayuu leeyahay hal garab ayaa duni laba garab markuu saa u fidiya baa dunida oo dhan iyo wax dhan ka weyn waana malagii ilaahay ummado badan oo fasahaad sameeyey uu ku halaagay baa jibriil la yidhaahdaa radia allahu tacaala canhu wa mikaa'iilna inta badan way israacaanoo labada magac diintu way israacisaayee qur-aankoo waa malaga arsaaqda iyo howlaha dabaraaddeeda ilaahay u igmaday israafiilna waa malaga suurta ilaahay u xil saaray suurta qiyaamaha la afuufi doono ilaaha u rabbiga a saddexdaa malagow faatira asamaawaati waalardi ilaaha samooyinka iyo dhulka abuurayow caalima alghaybi waashahaada in muuqata iyo in qarsoonba allaha u rabbiga ahow in qarsoon iyo in muuqataba rabbigoodow anta taxkumu bayna cibaadik adigaa garqaadi doono u garsoori doono addoommahaaga dhexdooda wixii ay isku khilaafsanaayeene ahdinii allahayow igu hanuuni lima khtulifa fiihi arrimaha la isku khilaafay min alxaqi teeda xaqa ah allahayow igu hanuuni intaa waa la iskhilaafsan yahay oo sunne iyo shiica laysku khilaafsan yahay oo suufiyada iyo ahlusunna la isu khilaafsan yahay oo intaasoo fariiqaa la isu khilaafsan yahay oo saddex iyo toddobaatan firqo ayay ummadda muxamediyadu u kala bixi doontaa oo ay u qaybsamaysaa saddex iyo toddobaatan kaa firqaba diintay u nisbo sheeganayaan haddana hal keliya ayaa jannada ka geli doonta oo intaasoo khilaafa xaqa ka waafaqi doonta ila in laba xaq ma jiraane kolkaa muminkana wuxuu ilaahay baryayaa allahayow masalooyinka la isku khilaafay hadba tii xaqa allahayow igu hanuuni biidnika idamkaaga allahayow adigu ii yeelo oo sidaa igu hanuuni innaka adigu rabbow tahdi waad hanuunin man tashaau ninkaad doonto ilaa siraatin mustaqiim dawga toosan ayaad allahayow ku hanuunin doontaa intaa marka waxaa sii raacayood odhanaysaa allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila saddex jeer baad sidaa ku celin marka wasubxaana allahi bukratan waasiila macnaheedu waxa weye inta kale waa garanaysaan wasubxaana allah ilaahay baana sahan bukratan gelin horaadka maalintii iyo waasiilan gelinka dambaba waxaa kalood odhanaysaa acuudu billahi min ashayaan rajiim ilaahay ayaan magangelaya min ashayaan rajiim shaydaanka ayaan ka magan gelaya min nafdihi min nafkihi wa nafdihi wa hamzihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waxaynu ku soo jiray dacooyinkii la akhrisanayay marka qofka muslimkii salaada xidho waxaynu nidhi ducaa-ulistiftaax ayaa la yidhaahdaa waa ducooyinka lagu furfurto marka salaada la xidho ee aan faatixada la bilaabin ragcadda koowaad bilowgeeda intaasoo duco oo kala duwan ayaynu carabka soo marinay ilaa iyo haddana tii ayaynu ku jiraa oo qaybi inooga baaqi ahayd waxaasoo xidhmooyin iyo ducooyin israacsana hadba kii adiga kaa ku xiisogeliya ayaad insha allahu tacaalaa aada sunno ka dhigan doontaa haddii aada kelidaa tukanayso oo aada wax oo dhan aqridana adigaaba u ikhtiyaar leh marka ducadii kow iyo soddonaad ayaynu maraynay qeybta ugu dambaysa ducada koob iyo soddonaad ayaynu aqriyaynay ducadaasna sida aynu soo caddaynay waxay ka mid ahayd ducooyinka ee eh, ay soo wariyeen muslim iyo keyrkii ay soo wariyeen ayuu ka mid ahaa ibnu maajah iyo abu daawuud iyo keyrkiiba way wariyeen ibnu cumarna way ka wariyeen allahu akbar kabiiran marka laga soo bilaabo in yaroo harsanayd ayaynu ka dabageyneynaa ducada acuudu billahi min ashayطan arajiim min nafkihi wa nafsihi wa hamzihi acuudu billah ilaahay baan ka magan gelayaa min ashayطaan shayطaanka ayaan ilaahay ka magan gelayaa min nafsihi ka bedel oo min nafsi min nafkihi nafkigiisa ayaan ka magan gelayaa nafkigu waxa weeyaan waa shaydaanka oo qofka kibir iyo isqaadqaad geliyo oo qofku isbuuf buufiyo oo keliyaha iska qabqabsado oo si kibir ku jiro u dhaqmo marka waa kibirgelinta ibleyska oo qofka bini aadmiga ah wax weyn ka dhigo ayaan kaa magan gelayaa wa nafsihi waxaan kaa magan gelayaa sixira afuufkiisa ayaan kaa magan gelayaa min shari nafaahaati fi lcuqadi waa adiga qur-aanka kusoo arkay wa nafsihi sixira afuufkiisaan kaa magan gelayaa wa hamsihi sahwisiintiisa ayaan kaa magan gelayaa hamsiga bacdu alculamaa'i waxay ku macneeyeen waa gagabinta iyo dilka ibliiska uu qofka sababo inuu dilo ayaan ilaahay ow kaa magan gelayaa sidaana waa lagu macnay ducadiika ducadanna waxay weli daba socotaa qeybtii istiftaaxa ee lagu furfuranayay salaada marka la xidho waxaa nabigeenu aqrihi jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi siiba wuxuu nebigu aqrihi jiray marka salaatuleylka uu u kaco ayuu u gaar yeeli jiray ducadan soo socota waxayna tahay ducadanu sidan soo socota allaahuma laka alxamdu anta nuuru asamaawaati waalardi waman fiihina walaka alxamd anta qayimu asamaawaati waalardi waman fiihina walaka alxamd anta rabu asamaawaati waalardi waman fiihina ولك الحمد لك الملك لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك الحق اللهم اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت الإله لا إله إلا أنت xadiidkana bukhaari ayaa soo saaray muslimna isagoo mukhtasar ah oo intaa ka gaaban buu soo saaray waxay noqon macnaheedu allaahuma laka alxamd allahayow aday mahadi kuu sugnaatay anta nuuru asamaawaati waalard adigaa iftiinka cirka iyo dhulkaba ahaaday waman fiihinna iyo inta u dhaxaysa adigaa munawirkooda ah oo iftiimiyey walaka alxamd mahad adaa iska leh anta qayimu asamaawaati waalard allaha joojiyaa tahay cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba qayimkooda joojiyey baa tahay rabbiyow walaka alxamdu adigaa mahad iska leh anta rabu samaawaati waalardi waman fiihina adigaa ah rabbiga samada iyo dhulka iyo inta u udhaxaysaba walaka alxamd laka mulku samaawaati waalard mahad adayska leh adigana adaana kuu sugnaadeen mulkiga samada iyo mulkiga dhulka lahaanshaha cirka iyo dhulka aanadoodaba aday aday adayska aanaystooo cidi kulama laha waman fiihinna iyo inta ka dhexleba walaka alxamdu mahad adayska leh anta maliku samaawaati waalard adigaa ah meliga iyo boqorka samada iyo dhulka walaka alxamd adigaana mahad ay kuu sugnaatay anta alxaqu adigaa kii jir oo xaqiiqo ah wa wacduka alxaqu ballankaaguna waa run wa qowluka alxaqu oraahdaaduna waa run wa liqaa'uka alxaqu kulankaaguna waa kii run ah waaljannatu xaqun jannaduna waa xaq oo way jirtaa waannaaru xaqun naartuna waa la hubaa wannabiyuuna xaqun nebiyaalku muran malo waa xaq wamuxamadun sala allahu calayhi wasalama xaqun nebi muxamedna waa run oo waa nebi allah waasaacatu xaqun inay qiyaamo dhicina waa wax la hubo xaqa allaahuma laka aslamtu allahayow adaan kuu hoggaansamay walaka tawakaltu calayka tawakaltu adigaan taladayda kuu dhiibtoon ku tala saartay wa bika aaman aamantu adigaan ku rumeeyey wa ilayka anabtu adigaan kuu soo noqday wa bika khaasamtu adiga dartaa baan u doodayaa wa ilayka xaakamtu adigaan kaa xaakim yeeshay oo aan kaa xukum yeeshow qaadi kaa dhigtay fakfir lii allahayow ii saamax dembigayga maa qadamtu wixii aan hore u geystay wamaa akhartu iyo wixii gadaal aan galay iyo wixii aan dib u dhigtay wamaa asrartu wixii aan qarsaday iyo wamaa aclantu wixii aan muujistayba sir iyo caadba allow iga saamax anta almuqadimu adigaa wax horaysiiya wa anta almu'akhiru adigaa dambaysiiya waxaa doonto laa ilaaha ilaa anta adiga mooye ilaah kalena ma jiro anta alilaahu adigaa ilaah ah laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kalena ma jiro yaa rabbi ducaau rukuuci marka aada rukuucsan tahay ducooyin baa soo arooray qofka mu'minkii inuu akhristo ay fiican tahay oo ilaahay ka aqbali doono insha allahu tacaala waxaa ka kow ah inaad tidhaahdo subxaana rabbi alcaظiim wabixamdih saddex jeer ayaad sidaa ku celinaysaa markaad jilbaha haysato waana inta ugu gaaban ee qofka muminkii uu rukuucayo waxaa kalood ku dari kartaa marka aad doonaysa inaad ku sii tiigaasho oo duco badan ilaahay aada u dirsato subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii subxaanaka allahayow adiga xumaanka ka nasahnaaday allaahuma allahayow rabbanaa rabbigayow wabixamdika mahad ayaan ku naqayaan ku daraya tasbiixda allahuma kfir lii allahayow isaamax subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاlruux wasiqat siiqat lmubaalaqo subuuxun tasbiixya tasbiixsasho quduusun iyo qadisnaan iyo tahirnaansho rabusamaa rabulmalaa'ikati waruux waxay u sugnaatay rabbiga malaa'igta abuuray iyo ruux oo malakuljibriil ah rabbiga ahaysiiyey ayaa sifooyinkaaba iska leh allahuma laka rakactu allahayow adaan kuu jilba qabsaday wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adigaan isu kaa dhiiboon kuu hogaansamay khashaca laka samcii dhagahaygii ayaa kuu khushuucay wa basari dhaayahaygii baa kuu khushuucay wa mukhii allahayow dhuuxaygii ama maskaxdaydii baa kuu khushuucday wa cadmii laftaydii baa kuu khushuucday wa casabii dareenqaadkaygii oo dhan baa kuu khushuucay wama staqalla bihi qadamii intay culays sidaan labadayda gommadood culayska saaran ee dusha uga baxay oo dhan ayaa kuu khushuucay bimacnaa waa jidhkaygii oo dhan subxaana diljabaruuti allaha jabbaarnimada iyo go-aanada adag u rabbiga ah u saaxiibka ah ayaa nasahnaaday waalmalakuuti mulkiyada badan allaha iskale baa nasahnaaday waalkibriyaa kibirka allaha iskale iyo hanweynidaa nasahnaaday waalcadamati weynaanta allaha sifada ah baa nasahnaaday intaana inaad ku darsato adigay ku taalla ducadii sideed iyo tobnaad bay ku saabsan tahay xidhmadii siddeed iyo tobnaad ducaau rafci ducaau arafci min arukuuci rukuucda markaad ka sare istaagtood kor uga toosto duco ayaa kuu furan oo kuu taalla inaad ducaysato jaaniskaana ilaahay wuu ku siiyey xaaladaana inaad ilaahay ku barda aada cibaadada ku jirto oo aada rukuucdii aada ilaahay u rukuucday dartii aada ka sare kacday ducooyin ayaa iyana nebigu inoo suneeyey calayhi salaatu wasalaam maxay odhanaysaa ducooyinkaasu samica allahu liman xamida rabbigeen wuu maqlayaa ninkii mahad u naqa rabbanaa walaka alxamd allahayow mahadada iska leh xamdan kasiiro mahad badan dayiban oo wacan mubaarakan fiihi oo la barakeeyey dhexdiisa ayaad allahayow ehel u tahay waxaa subxaan iyo mahad ilaahay u sugnaatay mil-a samaawaati cirka muggiisa wa mil-a alardi dhulka muggooda wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa muggeeda oo mahad ah baa ilaahay u sugnaatay wa mil-a maa shi'ta intii aad doonto muggeed oo min shayin shay una bacdu intaa aan sheegay gadaasheed hadday carshiga muggiisa noqoto hadday kursiga muggiisa noqoto hadday lawxa muggiisa noqoto wixii adigu aada abuurtayee mugle muggiisa oo dhan oo intaa aan sheegay gadaasheed ah allahayow adigaa mahad iska leh ahlu sanaa'i ya ahlu thanaa'i waalmajdi ahlu thanaa'i ammaan ehelkeedow waalmajdi sharaf ehelkeedow axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu ku qowlo waxaa ugu xaqnimo badan wa kullunaa laka cabdun ogow oo kulligayana addoommaanba kuu nahaye hadal uu qof addoonihii ku hadlo waxaa ugu wacan annagoo dhammaan addoommahaagii ah waxa ugu wacan oo ugu fiican allaahuma laa maanica lima actayta walaa muctiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddu minka aljad ereygaa in la yidhaahdo ayaa ugu hanaan fiican oo ugu wanaagsan qof mu'min addoonihi addoonihii erey uu ku hadlo kuwa ugu fiican buu ka mid yahay allahuma allahayow laa maanica lima actayta allahayow cid maanici karta waxaad adigu asixisay oo aad bixisay cid horjoogsan karto maanici karta oo maya odhan kartaa huma jirto walaa muctiya limaa manacta deeq adigu aada xidhay oo aada maanacdayna axad bixin karaa ma jiro walaa yanfacu daljaddu nin hodanahoo maal ehelkeedihiina ma anfacayso marka minka xaggaaga loo eego aljaddu hodantinimadiisu wax allaaliya waxay deeqdaada kaga kaafido ma jiraane nin kastoo hodanihiba adigunbuu baahi kuu qabaayo cid kaa baahi dhammaata rabbiyow ma jirto intaasuna waa xaaladda rukuucda laga soo tooso haddii aan carabka maryo sidii caadada ahayd wuxuu odhanayaa imaamka ama qofka caadigii samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd xamdan kasiira tayiban mubaarakan fiih intaa inaad ku gaabsato waad heshaa haddii aad kasii durkisato o aad ammaanta ilaahay usii cishqidayna intan aad ku daraysaa mil asamaawaati wa mil alardi wamaa baynahumaa وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد intaas waa marka rukuucda laga soo tooso waxaan ku hayaa kale marka aada sujuudsan tahay ducooyinka aada ilaahay jala jalaaluhu u naqayso oo aada ilaahay siinayso ayaan halkana ka gelaynaa marka aada fooda dhulka ku hayso ogow waa marka qofka mu'minkiihi rabbi ugu dhowaansha badan yahay hadduu waktigaa ilaahay ugu dhowaansho badan yahayna waa waktiga ducada loogu aqbalka dhow yahay ayaa la yidhaahdaa waxaad odhanaysaa goortaad fooda dhulka ku hayso subxaana rabbiya alaclaa saddex jeer ayaad sidaa odhanaysaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi haddaad aqridana ood raacisana waa riwaayooyin kale mahad alla iskale allaha sarreeya rabbiga sarreeya ayaa mahad iskale intaasu waa inta ugu yaro ood ku koobsan karto waxaa kalood raacin kartaa subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii subuuxun quduusu rabu lmalaa'ikati wاlruux اللهم لك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وسجد ولك آم ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن أحسن الخالقين سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك intaas macnaheedu wuxuu noqonayaa subuuxun quduusu rabu lmalaa'ikati waruux horaan usoo macneey allaahuma laka sajadtu allahayow adaan kuu dhuldhigay wejigii oon kuu sujuuday wabika aamantu adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adigaan kuu hoggaansamay sajada wajhiya wejigaygii waa sajada waa sujuuday wajhii wejigaygii baa sujuuday liladii allihii buu u sujuuday khalaqahu allihii abuuray ayuu raalli ku noqday inuu u sujuudo wejigii baan dhulka ku hayaa wa sawarahu allihii suureeyey ee sidaa u qaabeeyey ayuu u sujuuday shaqa samcahu wa basarahu allaha dhegaha iyo dhaayaha u dilaaciyey buu wejigaygii u sujuuday tabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin in abuurta ilaahay baa ugu sarreeya oo ugu nasahnaan badan subxaana diljabaruuti allaha jabaruudka iyo weynaanta tala goosashada ehelka u ah ayaa iska yaa nasahnaaday allaha malakuudkiiyo mulkiga badan leh walkibriyaay allaha kibriga badan leh waalcadamati allaha weynaanta weyn leh ayaa subxaan iyo nasahnaan u sugnaadeen allahuma akfir lii danbii kullah allahayow aan galay dhammaantiiba iga saamax diqahu allahayow kiisa yar kiisii yaraa wa jillahu iyo dembiga kiisa weynba allahayow midna ha igu reebina iga maydho iga saamax wa awalahu wa aakhirahu dambigii dembigii hore iyo kii dambaba allahayow iga saamax wa calaaniyatahu wa sira kaan kor muujistay iyo kaan qarsadayba allahayow iga saamax allahuma innii acuudu allahayow waxaan magan u ahay biridaaka raalli ahaanshahaagaan magansanayaa min sakhatika labada sifaba adaale inaad raalli noqotana waad leedahay oo sifadaada ah inaad cadhootana ehel baad u ta taho sifadaada ahe allahayow waxaan magan u ahay raalli ahaanshaha adiga kaa sugnaaday cadhadaadan ka magansanaya wa mucaafaatika cafigaagaan magan u ahay min cuquubatika ciqaabta aada bixiso cafigaagaan ka hoos galay wa acuudu bika allahayow adaan ku hoos galay minka adigaanan kaa hoos galay oo adiga ayaan ku magansanayaa oo allahayow ciqaabkaagaan kaa hoos galay laa uxsi ma koobi karo sana'an calayka ammaan aan afkayga kala qaado kuma koobi karo sifooyinkaaga wacan rabbiyow anta adigu kamaa sidii aad asnayta calaa nafsika sidaad adigu isu ammaantay anigu uma koobi karo ammaantaada adigais yaqaana intaad is-ammaantay in lamidana ma gaadhsiin karo weynahaygow ducaau ljalsati bayna sajadatayni laba sujuudood baa ragcaddiiba leedahay labada sujuudood fadhi yar baa u dhexeeya ducaa halkaa la akristaa waxaad odhanaysaa kolkaad ducaysanayso rabbi kfir lii rabbi kfir lii ayaad odhanaysaa laba jeer allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wajburnii wacaafinii waarsuqnii waarfacnii intaana waad ku dari kartaayo markaad jalsada fadhido intaana inaad ku ducaysata waa kuu sunna labada fadhi dhexdooda labada sujuudood dhexdooda baan ujeedaa rabbi kfir lii rabbi kfir lii allahayow isaamax allahayow isaamax allahuma kfir lii waarxamnii allahayow ii dembi dhaaf oo ii naxariiso wahdinii wajburnii allahayow i hanuuni oo halkaan ka halkaan ka jabaanahayba ikab wajburnii allahayow ikab dhaawacaygu ma yara dhaawac qalbi baan qaba dhaawac aqoon daraan qabaa dhaawac dhaqaalaan qabaa dhaawac caafimaad baan qabaa allahayow meel kasta oo aan ka kaba ka jabanahayba allahayow ii toosiyo ii kab wacaafinii allahayow icaafi warsuqnii allahayow idhaqaaleeyo yarsaaq warfacnii allahayow darajooyin sare isi ducaau sujuudi tilaawati waa ducadii xidhmadii koo iyo labaatanaad sujuudu tilaawo wax la yidhaah baa jira oo ilaa afar iyo toban jeer qur-aanka ku soo noqota ducooyinkaa sujuudu tilaawaha la yidhaah meelo qur-aanka ka mid ah ayuu nebigeenu sunneeyey in la sujuudo sida mathalan iqra oo kale wasjud waqtarib markaad akrido oo kaleba waa la sujuudaa sujuudu tilaawa la yidhaahdaa adigoo salaad ku jira iyo adigoo aan salaad ku jirinba labada xaaladoodba inaad sujuuddo baad leedahay markaad sujuudda sifadaa leh aada gasho inaad inaad ducooyinkan akrisataba kuu furan waxaad odhanaysaa sajada wajhiya liladii khalaqahu washaqa samcahu wabasarah bixawlihi waquwatih fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin allahuma اktub lii biha cindaka ajraa wadac canii biha wisraa واجعلها لي عندك دخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود intaasaa lagu aqriyaa sujuudu tilaawaha dhexdeeda sajada wajhiya wajigay sujuud liladii buu usujuuday sujuuday allihii khalaqahu abuuray washaqa samcahu wa basarahu ee indhaha iyo dhegaha u dilaacshay bixawlihi wa quwatihi awood iyo xeelad uu leeyahay ku dilaaciyey ayuu wejigaygii ugu u sujuuday fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin wax wax abuuro ilaahay ayaa ugu sarreeya allaahuma aktub lii biha cindaka ajraa allahayow sujuudanan wejiga ku hayo ajri iiga yeel oo ii qor wadac cannii bihaa wisraa ilaahayow dembigaygii igaga daadi oo igaga sii daay oo ilaahow dhulka iga dhig dembiyadii aan galay oo dhan ku dhaaf wajcalhaa lii cindaka dukhraa ilaahayow kayd aan qiyaamaha u aayo maalinta loo baahan yahay dukhri iyo kayd iiga dhig wataqabalhaa minii allahayow sujuudan iga aqbal kamaa taqabaltahaa min cabdika daawuud sidaad uga aqbashay addoonkaagii daawuud allahayow sujuudan iga aqbal waxay yidhaahdaan culimada diinta iyo saxaabadu waxay odhan jireen haddii hal sujuud oo keliya aan ogahay in ilaahay iga aqbalay warwar iyo walaacba meel baan iska dhigi lahaa waxa aan camal samaynayo oo dhan haddii la iyidhaahdo sujuud keliya ayaa lagaa aqbalay ama ragcad keliyaa lagaa aqbalay farxad baanu dhulka wa iqaadeen cirkuna idallaalimeeyeen oo si kalaaba noqon lahaa markaasaa la yidhi maxaa idinku wacan oo sidaa u leedihiin ileen qofka mu'minka waa rajul ku nool yahay waxay yidhaahdeen haddii ilaahay iga aqbalo wuxuu ilaahay qiray ninka uu wax ka aqbalayaa inuu taqi yahay mu'mina inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin aadaat alxasri baa ilaahay geliyayo waxa keliyahoo ilaahay wax ka aqbala waa muttaqiinta waxay taasu ii caddayn lahayd inii min almuttaqiin inaan ka mid ahay taqiyaalka ayaan ogaan lahaa kolkaa niyad samaan ayaan ku noolaan lahaa markaa qofka muuminkii mar walba bayna alrajaa'i waalkhawf inuu ku noolaada baa lagu leeyahay waa saxaabadii sayd mathalan cabdillaahi ibnu cabaas oo keliya baa sidaa laga soo warinayay haddii mar keliya ilaahay sujuud keliya waa laga aqbalay odhan lahaa arrinkaygu waabu samaan lahaa ayay odhan jireen markaa qofka maanta nooluna wuxuu u qabaa ka ugu sitabay inuu yahay oo jannadu ay daleel u tahay oo meel cidlaha laga siinayo oo wax allaaliya wuxuu aahaam iyo dunuub samaynayana maba eegayo ilaah jala jalaaluhu si uu isagu yaqaanaabuu wax u bixiyaa camal yar yar yar yar oo adiga agtaada ku yarba ilaahay naarta kugu geyn karaa camal aada iyo aada iyo aada agtaada ugu yarbaana ilaahay jannada kugu geyn karaa sida ilaahay addoomihiisa uu ducada iyo cibaadada iyo taqwada uga aqbalo waa si isaga u taalla oo aan cidi kula xisaabtamaynin oo aan cidi la garanaynin weeyaan halkana waxaynu ka gelaynaa atashahud ataxiyaadsigii ayaynu ka gelaynaa iyo ducooyinkii ka dambeyn jiray ayaynu ka gelaynaa insha allahu tacaala atixiyaadkana marka la eego axaadiista kusoo aroortay atixiyaadka qeybta hore oo atixiyaadka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 dhexana waxaa iskale rabbibaa ilaahay ku salaamay qeybtan dambena rasuulka ayaa ku jawaabay baa laydhaha assalaamu calayna nabadgelya korkayaha korkayaga ha ahaato wacalaa cibaadillaahi saalixiina annagiyo addoommaha saalixiinta aba korkooda ha ahaato ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh intaana jibriil baa yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu ilaahay mooyaane ilaah kale inaanu jirin wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh waxaan qirayaa nebi muxammedna inuu addoonkii alle iyo rasuulkiisii yahay ayaan qirayaa intaasu waa inta rugniga ah oo ataxiyaadka in la aqriya ay rugniga tahay ninkaan aqriyin salaadiisii ma asaxayso waxaa u raacda ataxiyaadka dambe salaadaha laba labada ataxiyaad leh waxaa isna rugni noqonaya salliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo siyaabo badan ku soo arooray markaa salligii nebigana halkanuu sheekhu inoogu qoray asalaatu cala nabiy sala allahu calayhi wasalam bacda atashahudi salaada iyo tasliyada nebiga calayhi salaatu wasalaam la barakeynayo marka lagu saliyayo ataxiyaadka ee markaad dhamaysato qeybtaa hore dabadeed ayaa iyana sidan ah wuxuu odhanayaa qofku allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidun majiid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذرياته كما صليت على على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذرياته كما باركت على على ال ابراهيم انك حميد مجيد انت سنوا سلج النبي oo weliba rugni noqonaya atixiyaadka u dambeeya haddii aada allahuma salli calaa muxamadin aad tidhaahdo oo salliga nebiga wax kaaga filaada aad ku ku aada aqriyadana rugnigii intaa ayaa kaaga filaanaysa sidan uu nebigu inoo sheegayna waa sida ugu fiican ugu fadliga badan bay yidhahdaan culimadu in nebiga loogu salliyayo ibraahimiyadu salligan ibraahimi baa la yidhaahdaa waana salliga uu nebigeenu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam siyaabaha nebiga loogu salliyo sida ugu fadliga badan inay tahay adducaau bacda atashahud alakhiiri qabla salaam markaad ataxiyaadkii soo dhammayso oo aada salligii nebigana akriday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inaad ducaysato ayaa kuu bannaan oo ilaahay aada barido ducooyin dhaadheer ayuu nebigeenu ku ducaysan jiray marka in sha allahu tacaala cashirkeenu halkaasu kasii socon doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu